بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية عشرة من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث Eh, waxaan ka hadlaynay waxyaalaha cadaalada dhibka uu keeni karo waxaa kamid a ah, la yihi waxaa weeyaan inuu ninka xadiidkii shaqo ka dhigto u mishaar ku qaato marka fiiri man akada ninka qaato cala taxdiidi warinta xadiidka uu warinayo linnaasi ajran ninku ku qaato manaca dalika midkaas wuxuu diidayaa uu reebayaa min qabuuli riwaayatihi riwaayadiisi in la aqbalo cinda qowmin qowm agtooda oo min aimati alxadiidi kamid ah warwina can isxaaq ibni ibraahim waa ibni rahaweyhi waaye annahu suila ila can lmuxadidi in la weydiiyey yuxadidu biljri yani lacag dadka ugu xadiiinay ugu khabray faqaala wuxuu uri ibnu rahawey laa yuktabu canhu ninkaas wax laga wari maayo muruadiisa iyo cadaaladiisa waa dhacda ko وعن أحمد بن حنبل وأbي xاtم الرازي waa صاaحب الجرح والتعdيل wiilkiisa ninka ahay نaحو ذalika laga wari marka dadkaas way diideen sababta loo diidaa waxa weyaan asbaab badan wey marka ugu horeyso waxaa la yihi تxdiidka waa cilmi cilmigana waa cibaada cibaadadana hadhow hadii lila waxa lagu qaato waxaa laga yaaba an yasrifaha ligayr illahi oo lacagti inuu fiiriyo midda kale waxaan waa hadyu lambiyaa ambiyadana waxaa lagu yaqaani wamaa as'alukum calayhi min ajri in ajriya ilaa ala rab ilaa calaa rabbi alcaalamiin oo dad inay wax ugu qaataan meen xataa nabi maxamed waa la weydiiye waxaa la yihi dadkan dacwadaada diiday waxaa asal u ah inaad adiga lacag keena tiri am tas'aluhum ajran fahum min maqrabin musqalu mataasaa sabab u ah midda kale waxaa weeyaan oo saddexaad tabliiqu lcilmi waajib weeyaan adigoo waajib gudanaya haddaad tidhaahdid lacag halay siiyo macnaheeda haddii lagu sii waayo haddii lagu sii waayo inaadan dacwadi gaarsiinayn waxaad noqonaysaa miman katama alcilm midda saddexaad salafu saalix wa ahlulcilmi waxaa laga gaaray cilmiga ina majaanan lagu bixi oo aan muqaabil ugu qaadanin inaad intaas oo dhan aada khilaafsid waxaa weeyaan waa aada bay u qaab daran tahay marka asbaabtaas oo dhan yaa waxaa layihi laguma qaadanayo cilmiga majaanan in lagu bixiyo waay waxaa dheeraad aha layidhi cilmiga qiimihiisa haddaa tiraa lacagan ku gadanaya wax oo cilmiga wax goyn kara malah adigiiyaaba hoos u udhigaysidba haddaa tiraada aniga xadiidka anaan maanta ku akrinaya muqaabila kadaa xadiidkii rasuulka oo tashriica u lahaaya qiimihiisa waxaad kala madhigtay laba dirham iyo hal dirham asa'ta ilayh min xaytu laa tashcur waxaad ximbaarsan tahay qiimahoodii o dhan waxay noqdeen waxba daraahim le-ah nabigana wuxuu uri man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu bihi ariiqan ila ljana wax oo aada u saraysa walidalika ambiyada dadkii muqaabilka ma ayna qaadan jirin lannahu ajirka cilmiga muqaabilkiisa waxaa gudi kara allahu tabaaraka watacaala wa ina laka la ajran gayra mamnuun waxa weeyaan nebiga waaa loo waxaa loo qorayaa ajir ummadiisa ay leedahay oo dhan ninkii dacwadiisa ku qaado in lamid ahaa la siinaya marka saasaa la rabaa cilmigii kulu man xamala canka hada alcilmi ajrigiisana waad leedahay waxay kamid tahay bacda mawtika wax xasanaadkiisa ku socod lakin mar haddaan lacag ku qaadata khalaas waa marka sunat asalaf weeyaan وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون way ترخصوا ترخص hadaad aragti waxa weeyaan shay mamnuuc ahay oo mubaax laga dhigo waa ترkيis hadaaba aragti marka nimankan wax awal mamnuuc ahay ay naftooda waxay u banaysteen ay rukso ka yeeshteen inay wax ku qaataan afadl bnu dukayn abu nucaym waxa weeyaan shaykh lbukhaari min shuyuukihi اlkibaar ou kamid yahay marka waxa weyaan ninkan waxaa laga wariyay anahu tarakasa inuu inuu laa yuxadith ila bifulus wa intaas keli ma ahan axaadiistii qeybsaday o xadiidkan intaanu dirham la egyahay kana intaanu la egyahay laa yabulana axadukum fi uma yaktasilu minhu wuxuu ri laba dinaar ninkii oo xadiidkan iga warinay marka ummaddii way u baahan yihiin ninkan xadiidkiisa waa nin jaliil ah sanaduhu caali walaysa ilaa hadihi alaxaadiid ariiq ilaa huwa marka waxaa weeyaan waa lagu qasban yahay dad badanaa sidaas ugu qaatay marka wuu ogyahay dad badanaa ka hadleen alayl abufudl bnu nucaym wuxuu sameynaa dukayn wax sax e markaasuu ui dadkaas iga hadlay gurigayga inta ku nool saddex iyo toban qufooda guriga ku nool maa cindahum rakiif uri markaasaad waxaad leedihiin eh, maxaan ku ihahdaa xadiidkii eh, bilaash ku bix marka waxa weeyaan haakada xtaja waan tacliiqin doonaa wacaliy bn cabdilcaziz ilmaki maki alxarami yani imaamu lxaramayn ma aha imaam aramayn ajweyni ma aha laakin imaamu lxaram buu ahaa jiray waxaa la yihi eh, annasa-i intuu u yimid yaa markuu maqlay inuu ninkaan xadiidka lacag ku qaadanayo maqatahu wa takalama fiih wuxuu ri laa tastaxiq in riwaayo lagaa wariya ma aha buuri sunatu salaf oo dhan adba khilaaf marka tarakasuu fi akdi lciwadi bedelkii inay qaataan ay rugsaysteen cala taxdiidi markaasuu musanifka meel u raadiye wuxuu ri wadalika shabihun wuxuu u egyahay biakdi ujrati ujradii oo la qaato calaa tacliimi lqur'aani wa naxwih qur-aanka in lacag lagu qaato baritaankiisa hadday banaan tahay xadiidkiiyo qur-aanki ka hoose in wax lagu qaato meel wax looga helin karo weeyaan axaqu maa akadtum calayhi ajran kitaab allah markaasu wuxuu ri gayra ana fi hada laakin waxa weeyaan qur baritaankiisa iyo xadiidka layskuma soo deliyo qiyaas maca alfaariq weya qur-aanka dadka la baraya dad yar yar oo wakti dheer u baahan marduudkoodana uu qaliil yahay tacabkoodana kahiir yahay fiirin ilmo yar maanta hadaad la fadhiisid hadhowda maskaxdaada adigana si kale bu noqona soomaalida waxay tidahdaa macalin iyo nin madi ah ugu maangaama marka maantana caruuraad la fadhisaa ayagana aad celinaysaa ninka oynaya ninka isku kaabinay yani wain hada min insaan yajlis fi lmasjidi maca kibaarin yantaficuuna bicilmi wayujiluunahu wayuqadiruunahu marka in looga qiyaas qaato waxa weeyaan faariq weyn baa u dhexey waa nuqto weeyaan xataa calaa tacliim اlqur'aan aqwaal badanaa ka jirta laakin qowlka raajixa ah qur'aanka in ajir lagu qaato waa banaan tahay binafsin sariix fi saxiix اlbukhaari laakin cilmiga la wuu ka duwan yahay walidalika waxaad arkeysaa qur-aankii naftigiisi markii masaajidka tafsiirkiisa lagu akrinayo ama culuumtiisa la akrinayo ama qiraacaadka ad wax lagu qaata jawaabti waa may marka bictibaar xaala istitnaa ilmo yar yar oo loo sabro oo qur-aankii la baro marduudkooda waxa dugsi dhanaa laga yaabo laba iyo saddex inay kasoo baxdo qofka marka ajirka raadinaya meeshaas waxa wey waa yarta marka xaala istinaa-iya oo kalaa la dhihi karaa laakin cilmigu waa ka duwan yahay markaasuu musanifku waxau ri qur-aanka looga qiyaasan haddii la yihahdaba xataa gayra ana fi hada midkan waxaa ku sugan min xayu lcurfu caadada ummadda islaamka ay ku dhaqatay kharman lilmurua muru-ada oo meel looga dhaca oo la gooy yani nin dhan oo sheekh ah oo maanta laga dambeeyey in intuu soo yimaado uu yihaahdo haye maxaa adiga aad ad bixinaysaa inuu yihaahdo muru-adiisa yaa meel loogaga dhacaya markaa wdanu malahana yusaa bifaacilih danigana waxa weyaa ninkii saa sameey waa loo xumeynaya waa nin muamac badan ikhlaasna aan lahayn alaleeyahy bal khaiib lbagdaadi wuxuu ku daray waxaanu aragnay buri xadiidkii qur-aanka wuxuu kaga duwan yahay dad badan oo tarakasuu fi akdi lujrati cala taxdiid inay ark in la arkay maadaama ou lacag ku helay an yatazayada fi lxadiid wa an yaddaciya asamaaca bima lam yasmac liannu maalin kasta haddii ku yeer lagaa wariyo wax horay dadka u baahan yihiin sidii wax hor laho jadiid aad u keentay waxay nafti kugu kalifay waxaan jirin inaad raadis laakin qur-aanka hal axad yaqdir an yaziida fiih la xadiidka laakin fii dawri riwaaya uu ku jiray waxaadan warinin in waa wariya tiraa riwaayad aan lahayn inaad sheegatid ayaa imaan karto sidaas awgeed yaan marnaba looga qiyaasi qaadan karin ayb markaasuu ri ilaa an ilaa an yaqtarina dalika midkaas inuu la xiriirsada maahan bicudrin cudrigoo yanfi dalika muru'adaas inay qofkay ka dhacdo cudur u diidan inay la xiriirsata maahan canhu can aladi yaأkud kamثli ma xadaثaniihi الشhيk أbو المظفر عن أbيه الحافظ أbي سعيد السمعاني أن أbا الفضل محمد بن ناصر dakara ana aba lxuseyn ibn naquur facala dalika yani lacag u ku qaatay liana sheikh abaa isxaaq ashiraazi aftaahu bijawaazi akdi lujrati ujrada inuu qaado karo u jawaabay cala taxdiidi uu ku qaadan karo leesh lianna asxaaba alxadiid kaanuu yamnacuunahu waxay ka diidi jireen can ilkasbi liciyaalihi markastaba dufacaada u imaanayso ninkiina mas-uuliyadaas saaran markaasuu intuu fiiriyo uri maslaxada inaad taxdiidka u fariisatid yaa ka weyn inaad adiga dadkaan oo dhan aada ilgeysid oo aad tashtaqil bitaxsiil alkasb liciyaalika wa ijtihaad min dalika alfaqih ma adri abu isxaaq shiraazi masaaxib lmuhadab miya mase nin kale allahu aclam marka wuxuu ri markaan kuu fiiriyo masaalixda meesha ka imaaneysa taasaa aan ka fiirin karnaa bui waxaa la yidhaahdaa markii alfadl bnu dukayn oo kale lasoo qaado fi muqaabili xamzat الzayaad ninkaa imaam min aimati اlquraaءi sabca yaa waxaa la yihi isagoo maalin aad meel kulayl u socdo yuu cid ku leexday marka طalaba minhum almaa marka wiil yar baa inta kacayaa biyo usoo bixiyey gurigu uu soo qaaday markuu usoo dhiibay bu wejigiisa gartay markaasuu ri anta huwa huwa markaasuu uri nacam waa ka istaagay bihina waa celi waa nin xalaqadiisuu imaan jiray wakaana yastamic minhu alqur'aan kaana yuqri'uhu wuxuu nacay markaa nin maslaxad aada u yeeshtay inay muqaabilkiisa in uu wax ka qaato marka taas oo kale waxa weeyaan eh, sidaasa salafka lagu yaqiin dadkii hadeertaan waa laysla wada dhintay ninkii ajirki aan ku qaadanin ninkii kaleba adduunyada intii ilaahay uqadaray ma dhaafin sideedaba kasbiga ariiqada aad ku raadisid waxaan waa kuu qoran ariiqadii ku raadsan baa lagugu siina haddaad xaaraam ku raadsadna xaaraamaad ku helaysaa haddaad xalaal ku hesha intii ku qadaran ma tatakalaf abadan waa in caqiida aada uqaadata nuqto annaga aan leenahay jir soomaali markaan aan xerka ka aan jirna wax ka bara jirnay markuu kitaabka dhamaado markaasaa waxa weyaan ardada caado waxay leedahay lacag yaraa lasoo aruurinaa kunun calaa qadri taaqatihi waxaa lagu magacaabaynaa taxsiina lismiha barakea layihahda barak anaa baraka iyo soo dhahay laakin waa idin sheegaa waxay dhici jira marka barakaa laleeyahay waa loo soo aruurinaya waa sheik baa la siinaya waxaa laga yaabaa ninkaa sheika ah cashra sanawaad uu masaajidaha joogu waxbaranay min culuum اlaala wاlfiqhi wاtafsir wixii un hadda soomaaliya cilmi looga yaqiin markuu barto wyجlis ayda litdriis isagoona addunyadiisana laa shahaada aan qaadanin walaa dan kale aan ka lahayn iyuu meesha iska sii fadhiisanaya dadkii haddana inuu ubilaabo nafsa dawr inuu usoo bilaabo isagoo haddi aan shahaada wadanin jamciye laga masruufaana aan jirin cid haddii irtaan ku qadarinayso dee dadkii dad cilmi rabo maba ahbo cilmiga waxaa wey dadka way ka zaahideen marka intaasoo dhan markii la fiiriyo uu ku sabraya sidiinaan oo kale maaha ninkii marki meeshaan joogana belgikiyo baarisa qalbigiisa ku jirta kayfa ariq ilayha iyo ay kuwada fikiraan nin <laughs> ana laa ajidu cudran nin muslin ah oo xaafid lqur'aan ilaahay diintiisa wax ka fahamsiiyey oo hadda luqmata ceeshihii iska haysta dalbi oo dalalka islaamka ah liannahu laa farqa cinda allahi bayna alyaman bayna somaal meesha rabta ku noolaa inaad intaad kacdid nin gaal oo in lagu dhex noolaadaba sharciga ay ay farka taagan tahay oo nabiga nahaa can an yuqiima almuslimu bayna dahraanay mushrikiin haddana xataa kudhexnagaashada sifo sharaf lama ah qaxooti baa tahay ceyraa raadinay gacantaa u taaganay waxaas in dad ay ku fikiraan oo la yihaahdo waa mubtaqa alxaal oo dadka hadda maanta fursada haddii loo helaba wax meesha uu fadhiisanayba aan la arkayn hada laa yaliq odigoo aan qaraabanahay caqiidadiisa dad badan ay ka fiican tahay ilmihiis inta yurub aadeen yaa la yihi aabihin aan soo kaxayn markaasaa dalab loo soo buuxiyey oo ninkaa duruufta hay si loo soo ogolaado waa nin waxa weeyaan soomaali dadka la yaso ku jira xoolihiisii waa lala wareegay dad bu uu dul saaran yahay oo meeshaas u saas buuggaas ilmihiis usoo buuxiyeen waa la wada kenyaa la geeyey markaa muqaabalada la galay adi adi dadka ls oo soomaalida saas mafdiso maya alxamdulilah aniga waa fiicanahay buuri dadka asharaabta oo dadka dadka ugu fiicana ku jira ayib ma saxiix baa layihi inaad waxaada lagaala wareegay xoolihii lagaa qaatay oo dad waxay ku siiyaan iyo qashiqubka waxaad ka qaatay inad ka cunto markaasoo laabata aniga waa dhaqanahay buuri wax dhibaato ay haysto ilaahay abuurta malaha khalaas al sheekh imtixaanka waa ku dhacday hor iska ba ilmihiisiya marki dadkia ku qayli saa maxaa u tiri saa maxaa u tiri macnaha waxaan ufahmi hadalka adig had leedihi ilaahay inan ka dacwoodon gaal ugu dacwoodo wanaadu ilaahay ii samey sabciin sanaa jira hal habeen gaajo ima qabanin buuri intaasaan amni amaanku noolahay waxaan dhib dhaca ilaahay wuu iga ilaaliy inan maanta ilaahay macruufka ii samey intaan inkiro aan gaal aan anigoo wax ka raadina aan ilaahay wax ka sheego manaa ilahay ma siin waa macnaheedu saas ma ogta marka wuxuu hayr laa'iq waa wax iyada haboon ma aha waa caash mawjuud alaan maa cindahu ay mushkil marka waxaa la rabaa qofka inuu adduunyadan luqmat alcaysh nin baa u dhimana malaha dad badanoo inta ka cararay oo xaggaas duruuf ku qabsatayna waa la arkay laakin waxaa la rabaa aalibulcilm markay wax kala cad yihiin la doonaya hamigaadiinu inu akbar min an yushilaka luqmat lcaysh dhan aad ximbaarsan tahay anigu arrintaas waxaan aada u arkaa ninkii naftiisa ku mashquulo ilaahay wuxuu ku mashquulnaya inaysa soo aruurin danihiisa gaarka marka himadaada aada sara martid waxaa wax ka weyn aa ku fikirtid ilaahay tan oo gaarka a wuu kaakaafinay imise mashaayikha oo aan shahaada haysanin oo waxba aanan qaban waddankooda joogin maanta sumcada ay leeyihiin wejigooda waxoo dhan ugu wey nolosha ay haystaan yatamana almuluk walaa yajiduunaha marka adiga meesha lax kasta meesha istagtay un baa lagu gowraca ayib marka dad badana waxay leeyihiin ataxdiid in ajri lagu qaato waxyaalaha mamnuuca kamida waxaa kamid ah eh, aslan dadka aslan futuur niyadooda alabulcilmi maba u diyaarsanaba dadkii oba awalbaba baniye aan cilmiga u haynin haddii la yihaahdo haddana lacag ku daro dad badan oo heli kara xataa lacag inay bixiyaana saas ugu haray midda labaad طulaab اlcilmi mucdamuhum fuqaraa haddii lacag lagu xiro dad badanoo wax baran lahaya liajli faqri haddana yaa wax ugu tegay marka mushkiladii waxay noqonaysaa kulu hadihi markii la fiiriyo laa yajuuzu bxaali min اaxwaal akd اlujrati calى الtaxdiid biayi xaal min اlaxwaal cilmiga ina majaal lagu bixi hadirtaa markaan soomaali u waxaan aragnay dad badan oo mashaayikh ah oo ayaga dadkii xalaqaad u bixinay ardada imaanaysa inay sheek wax siiyaan iska dhaafa wax ka rabaan hadduusan jamciyaad khayri ah jamaacaad uu ku xirnayn oo hadhow nin kasta oo asiga ardadiis kamid meel u raadinin u imaanaa maba lahabo marka asiga yaa waxayba noqotay bedela maa kaana yucطaa anahu yucطi ikhlaaskii wuu sii yaraaday soo ma arki dad badana saas marka anaga da cilmigeyna waxaan kusoo baranay qabla sanawaad jaamacad islaam lagu dhiganaa ma jirin meelo kaloo dal kaleon cilaaqaad lalahayn oo dadka soo takharujaya ma jirin nin baadi isagoo nool baa ilaahay intuu hanuun kusoo rido yataxamal hadihi mataacib gaajada iyo duruufta cilmigaas un calaa xasabi maa huwa mutaax uu iska baranay intaasay ummadda ay ku socotay hadda baabu shahaadaat walmasaalix wالshuhra yaa gashi qala اlcilmu wakahura alqaa'iluuna bihi wanasأl اllah subxana wa tacala tawfiq ayb calaa kuli xaal mahma yakun min amrin dadka hadda la sheegay inay anahum kaanuu yaakuduuna cala taxdiidi ujra dad fara ku tiris aweya fulan iyo fulan iyo fulan cabra taarikh intii kaloo malaayiin mumalyana kaanuu yucطuuna alcilma majaana waa maslak lawada yaqaano liannahu cilmiga acazu min an yucطى fiihi shay min alujra nasأl اllah tawfiq athaalithata casharata laa tuqbal riwaayat man curifa bالtasahuli fi samaaci اxadiiثi aw ismaacihi kaman laa yubaali bالnawmi fi majlis الsamaac wakaman yuxadiثu la min asli muqaabalin صaxiix idana masalo kale laa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man shak riwaayadiisa curifa lagu ogaaday bitasaahuli inuu fududaysanayo fi samaaci lxadiid xadiidkii markuu maqlayo aw ismaacihi markuu maqashiinayo markuu sheika ka dhegaysanayana ilaa yubaali yataxadat maca jiraanihi ninka dhan oo la fadhiyo ama waaba iska hurda ama teleefonu fiirsanaabo in kaana dalika mawjuuda waxa weeyaan waa wakti samaac aw ismaac ismaaci asiga dadki u akrinayo ama waa lagu dul akrinaya markaasuu iska hurdaa waxaa madaxa wuu dhaqaajinaa sidaas waa ka soca buu leeyahy ninkaas riwaayadiisa muctabara maaha liannahu laa yadri maada quri'a calayh wma walaa yadri maada qara marka waxaa wujuudu ka cadamihi wa kaman uu lamid yahay yuxadiu yani dadki uu xadiieynayo laa min aslin asalna ugama warinayo dadki asalkoo muqaabalin asal la qaabilsi asalkoo saxiixi ah yani markuu wuxuu lamid yahay baa lidi nin yuxadiu nnaasa laakin markuu taxdiid samayna asal ma haysto hadduu haystana asal musaxax ma haysto kitaabkaana dad u akrinay kitaabkan asigaa haddii uusan ahayn muqaabala biaslihi akhtaada laga saxay muctabar ma ah liannahu yataratab inaad khata'iisa kamaa huwa tanquluhu ligayrik wdaka اغayr khaطcaasna waa qaada wayaziid min cindih walidalika waa l man yuxadiث min kitaabi lam yuqaabl ashbه bman dakla الxamaam walam yastanji sidaasuu lamid yahay yaa la yihi waa wax meesha ku jira marka waxaa weya ardayga adiqa inuu marka hore u caado ka dhigto wa min hada اqabiil waxaa kamid man curifa nin lagu lagu yaqaano biqabuuli الtalqiini wixii loo laqino inuu iska aqbalo fi lxadiid waxa weeyaan dadkii hore aimada qaarkood oo fii kulli abaqa caada waxay uleeyihiin sheikhan aladi jaalis litaxdiid inay ikhtibaar geliyaan marka axaadiia inta isku soo aruuriyaan iyo ninka dul akrinay waay le sheikhu axaadiistaadi waa hadihi axaadiid axaadiiuka waxaan rabnaa inaan kugu dul akrino marka aada noo ijaazaysa iqra' buu leey haddii inta lagu dul akriyo oo fiiha axaadiiثuhu wagayru axaadiiثi u yihahdo waa idin ijaazisii saasay sax ku tahay hada qabila talqin bmacnaa qabila min min aaxaadiiث maa laysa min xadiiثi ama isnaadkaa laga bedelay ama xadiiث jadiida ah laga dhigay qabuuli talqin taas waxay disinaysaa laba mid gudkeed imaa ضacfu daakira oo sayi xifdi oo wixiisa kala aqoonin iyo imaa inuusan lahen dayaano oo waxaan xadiid uu og yahay ou ijaazayna le anigaa wariyay labadiba waxaa weyaan laba khalad w midda kalaa sii darno haddii cadaaladiisaba ay ku ximbaari wuxuu og yahay anahu laysa min xadiiثi wayaqbal anahu min xadiiثi hada kadaab u yahay laakin waxaa badan jaanibka kale kaثيir min الshuyuuk cindahum صلاح وزhd ورغبة في طلب العلم lakin laysa cindahm min الضبط والxفظ ma ma yجcalunahu yumayizuuna bayna ma cindahم wama cinda غayrihim dad badanaa sidaas ku dhacay marka dad iskaba macquul ahaan lahay oo waxooday u toosnaayeen oo in la kaalmeeya ay ahayd oo la yihahdo naxnu laa naqra ila al ilaa xadiidaka calayk way fiicnaan lahayd laakin muxadisiin waxaa jira iyana dhib badan oo ninkii ooba asigooba iska socday qarka ka tuuray ooba iska fiicnaan lahay wixiisi a waxa kale loo dhexgelinayaa markaasay markii cadaato isla markii agga jarx watacdiila ah hoos laga gelinahay khalaas xadiidka dhan waa laga takallus nooc min waxaa ku jira oo ixraaj ah xaqiiqatan laa yanbagi walidalika markuu yaxya ibn maciin ou sameynay axmed ibn xambal uu diidi jiray laa yumkin lii an aqra ala cala shaykhi bima laysa min xadiidihi wa udhirahu cala anahu xadiiثu ma yeeli kara bu waraciisa diintiisa u diid dadna waxa weyaan xumaanka ma aha lakin ixtiyaaan lisunati الnabi sal alay wasalam ninkaa meel inu kusoo ogaadaa raba ay ka tahay marka nin kastaba walikuli wijhatun huwa muwaliha walaa tuqbalu riwaayatu man shaksi riwaayadiisa lama aqbalay kahurat shawaadu walmanaakiir axaadiistii shahaadka ahayd iyo manaakiirtii waa un laba isku qeyb waa ogsaad iyo munkar waxaa udhaxeeye xadiidkiisa ninkii ku badatane lagama aqbalay fi xadiidihi jaa can shucbata waxaa kamid anahu qaala inuu yihahdo laa yaji-uka kuuma yimaado alxadiidu ila min ila min arajul shaad axaadiidta nabiga laga wariyey waa la wada yaqaanaa fi kuli lmanaatiq ma min shaykin ilaa wa nuqila canhu aw nuqila xadiiثhu jamaacata laakin nin haddaad aragtid axaadiid aan lala aqoonin yukhaalif fihi ruwaad ama axaadiid ma oba aan weligeed la maqlin waxaad ogaataa nin shaad inuu yahay asiga ummadda uu ka baxsan yahay sidaasaad ogaanaysa walaa tuqbalu riwaayatu man shakrisi riwaayas lama aqbalayo curifa lagu ogaaday bikatrati sahwi fi riwaayati manaa hata isaa badan riwaayadkiisi waa sahwinay saana ila tahay saana ila tahay idaa lam yuxadith hadduusan taxdiiin inuusan ka kabrin min aslin صaxiix ninka hadduu is og yahay inuu daakiradiisa daciif tahay yanbagii an laa yuxaditha ila min kitaabihi ninkii yihah sheekh xadiidkan xadiidka adma isugba le kitaabkiisa inuu soo baxsado u yihahdo iyo ak u fiiriyo markaa saasay ah haddiiba adiga aadba daakiradaada daciif tahay ah, haddi aadba ad eh, kitaab saxiixka akrini baynama alxufaad alkibaar ayagoo xadiidkooda xifdisan min ajli lmubaalaga fi eh, itqaani alxadiid kaanuu laa yuxadithuuna ilaa min kutubihi adigoo marka daakiradaada ay daciif tahay min baabi awlaa inaadan isku hadlaynin weeyaan wkul hada midkaan dhammaantiisa yakrimu hiqata biraawi yakrimu hiqata hiqadii u baabi-inay o goynaya biraawi lagu kalsoonaado iyo wa bidabtihi lagu kasn lagu kalsoonaadaa meesha ka baxayso hadduu talqin aqbalo ama yuxadid laa min aslin ama shawaadki ay ku badato wax laga soo qaadaya ma jiraan <clears throat> wawarada can ibni mubaarak wa axmeda ibni xambali wاlxumaydi waغayrihim ana man galita في xadيiثi وbuyina lah غلطه falam yarjic canhu وasra calى riwaayati dalika الxadيiث saqطت riwaayat aimo waaweyn weyaan ibn الmubaarak الzahid الmujaahid ninkii la yaqiina ya caabid الxaramayn low absartana lacalimta anaka fi اlcibaadati talcabu abyaad waxa uu leeyahay tuktabu bma الdahb وaxmed bni xambali wاlxumaydi sheikh الbخaarي saaxib الmusnad iyo wagayrihim waxaa laga wariyay ana man galita fi xadiiثi ninkii xadiid ku gafo wabuyina lahu galatuhu galadkiisana loo cadeey falam yarjic canhu aan khaladki ka laaban waasara daa'imu calىa riwaayati dalika alxadiid xadiidkaas oo kaas ee riwaayadiisa iska daa'imo saqaطat riwaayatuhu riwaayadiisa yani jamiicu riwaayaatihi walam yuktab markaasuu ibnu sanax wuxuu uri wa hada nadar in sidaas lagu wada celiyo waxa weeyaan wax fiira in lagu celiyo u baahan wa wa huwa gayru mustankarin arrintaasna lama diidi karo idaa dahara hadduu daahiro ana dalika midkaas oo inuu khaladki daa'imo ah minhu min araawi calaa jihati alcinaad hadday tahay haddii cinaad wuxuu samaynaya ay tahay baciid ma aha in riwaayadiisa la diido waxaa la yidhaha shuruud ay leedahay oo horta ninkaa oo khataca ah galay an yunabaha min mithlihi aw man fawqahu ninkaas nin asiga lamid ah oo lagu tuhmi karo wixiisa inay wax sax yihiin ama nin asigaba ka ka cilmi sarreeyo in horta u wax u baraarujiyo laakiin nin caalim oo weyn anigar hadduu yihahdo meeshaan waad ku khaldan tahay badana inuusan ka aqbalin bay u dhow tahay taasna cinaad maba ana laakin laysa min man yuqbalu minhu aa ku imaanayso waa hal nuqto weeyaan nuqtada kale siduu yihi ibn ibnu mahdi an yajtamica annaasu calaa khilaafihi oo marka aan leeyahay inta waad ku khaldan tahay aniga unbaa kugu khilaafsan ma ahno midda aniga aan kuu sheegaa waxaa yihi fulani fulani fulan in la yihaahdo nuqdada saddexaad an yakuna khata-u bayina laa yaxtamilu ta'wiil khata cad inuu yahay wa laakiin waxaa lagugu qabsaday wax suuragal ay tahay anahu yaxtamil wajhan wa aakar wax laisku naqdi kara ma ah intaas markay timaado an yanqadixa fi qalbi اlmarwiy alraawi almuntaqad calayh in laga saxsayna inuu ogaado laakiin marka qaarkeed iyadoo dad badan ay wax ku cadaynayaan yaa waxay kuga muuqataa inaad kasaxsan tahay kama anaka tara shamsa oo kale shubhadaas ninkaa cudur u kuleeyahay intaas markii la helo oo waxa weya khata waa bayin wabuyina min milihi wa kana almubayinuuna lahu jamaaca wixiina way u cadaadeen wa asara calaa dalika cinaadan ninkaasa khatada riwaayaatu laakiin aimo badanaa la arkay intay waxaa khaldantii lagu yiri diiday liannahu waxa wey lam tatawafar tilka ashuruud taasaa loo qaadanay araabicata casharata الرaaبعaةa caشhaرaةa أعرض الناaس في hذه الأعصاar المتأخرة عن اعتباar مجموع ma byنا من الشhروط في رواة الحdيث ومشاaيkihi ri أعرض الناas dadkii waxay ka jeesteen في hذه الأعصاar المتأخرة عن اعتباari مجموع ma shuruud dhammaanteeda in la fiiriyo bayanaa aan cadayno min الshuruuطi ah fii ruwaati الxadiiثi xadiidka ruwaadkiisa inay ku dhamaystiranto shuruuddii aan hore usoo sheegnay badigeed dadka inay nin wado dhamaystirta waa la iska dhaafa jirta wa mashaayikihi iyo mashaa'ik alxadiid in shuruuddii aan xadiidka shari saxiixa u dhignay inay kulligood laga wada helo zamankaa muta-akhirka waa la fududey oo lama wada rabo weeyaan oo falam yataqayaduu bihaa kuma qeydmin oo ma dhihin ninkii intaas laga helo keli a un baa socon kar riwaayadiisa falam yataqayaduu biha bitilka shuruud iskuma qeydin fii riwaayaatihim lees aa la weydiiyey ibn salaax waa litacaduri lwafaa'i bidalika midaas in la oofiya yaa cudurtoontay calaa naxwi maa taqadama sidii aan hore usoo sheegnay wixii aan hore usoo sheegnay shuruuddii oo dhammaystiran in dadkaa muta-akhiriinta laga wada helo waa cudurtowday buuri wa kaana calayhi man taqadama shuruudaasay ahaan jireen dadka naga horeeyey ay tawfiirsan jireen markaasuu ri wawajhu dalika arrintaasna waxaan uleenahay waxaa weeyaan maa qadamnaahu waxaan soo hormarinay waayo fi awali kitaabina hada kitaabkan awalkiisa waxaan kusoo sheegnay oo min kowni lmaqsuudi riwaayada hadda waxaa loola qasdayaa almuxaafadata in la xifdiya keliya calaa khasiisati hadihi اlumma ummadan waxaa lagu gaar yeelay oo fi lasaaniidi asaaniidka gaarka loo siiyey in la xufiyo awgeed ubaan asaaniidi kutubta ku warinaynaa maahina xaajada maanta loo qabo lamid maaha markii hore loo qabay oo kale io in laga digtoonaado min qitaaci silsilatiha xadiidkii awal sanad lagu wada wari jiray inaan joojinno ayaa laga digtoonaya marka saas hadday tahay falyuctabar ha la fiiriyo min ashuruud اlmadkuura shuruuddii aan soo sheegnay maa yaliiqu bihada اlgarad garadkaan hadda ula jeedno oo ah ibqaau silsilat اlasnaad garadkaas asiga ah in la baaqi yeelo keli a wixii oofinay le hala qaato ayib calى tajarudihi maa yaliiqu bihada اlgarad calى tajarudihi bimacnaa waxa weeyaan yani garadkan asiga a waxa asiga keligiis keeni karo laa yataratab caleyh صxat اlxadiid lakin yataratab caleyh silat aلsanad tajarudihi taas waay yani shuruudii o dhan lagama rabo walyuktafa ha lagu kaaftoomo fi ahliyati shaykhi shayka ahlimadiisa bikownihi muslima baaliga caaqila gayra mutadaahirin bilfisqi wاsukuf fiir hadda dabti xifdi wixii dhamay ma jiraan inuu muslim baalig caaqil yahay hayra mutadaahirin bilfisq hadda fiiriyaa xumaan aan lagu ogaan awalna maxay ahayd inuu cadaalo yahay in la ogaado wasuquf suquf wax xun waay ninkaan sakiif hadii lu yihahdo waa ku dhamaad yani suquf waxaa way kalaam ama shaksi waxaa liitaan yihahdo wa fii dabtihina waxaa loo shardinaa biwujuudi samaacihi maqalkiisa inuu joogo muhbatan xaaluu yahay mid la sugay bikhatin lagu sugay khadkoo gayru mutahamin waagi hore waxay ahaan jireen markaad sheika adiga xadiidkan aada ka warisid ood ka qorati sheika kitaabkaada dushiisa wuxuu kugu qorayaa inaad kitaabkan adigoo tilmiidkayga ayna iga maqashay min awalihi ilaa aakhiri sheikhi a kuu qoray marka kan oo qoraalka sheika calaa dahri kitaabika waxa weeyaan samaaci muthbat xataa ilaa yawmina hada kutubta maktuudaadka way ku qoran tahay ama waxa weeyaan ninaa jira ardada ka mas-uul ah oo sida ninka hadda waxaadirinaya oo kale ah yaa waxa weeyaan inta sheeka darsigiisa ku xiran oo dhan yuu qoraya kitaabkaas sheeka waktigaasuu noo imleeyey wa samicahu fulan fulan fulan fulan fulan yu ninkaas waa ninka muraakibka ah weyaan marka qaarkeed waxaa laga yaabaa inuu ubanbaxo inuu dadka kala saaro dadkaasaa maqliy fulaan markuu yimaado wa kaana yancasu wakta samaaci hoosaa looga xeray dabadaa laga gelinaya ninkaan maraa leeyahay walam yakun samaacuhu muntadima bimacnaa maalina waa goyn jiray maalina waa imaan jiray waa lagu qoraya wahaakada marka hadhowti dambe waxaa weeyaan kitaabkan markii la fiiriyo anta min jumlati man samica min asheikh waa lagu soo raadsanaya waxaa la ogyahay kitaabkan sheikh inaad ka maqashay samaacadi musbatun calaa ixda nusax sidaas weyaan cilmiga sidaasaa loogu soo dadaali jiray ninkaas saas intaa samaynayo oo dadka kala saarayo cadaawnimo xataa inuu kasbado iska dhaaf wax inuu ka hela iska daayo ninka aada samaaciisa durto heshiis kula noqon maayo yani adiga tasawar nin arday oo tiraahda sheekh fulan shalay waa maqnay haddaad tirahdo fasalka dagaala idiin bilawda sax wala saasay ahaan jirta waxa intaa loo sameynaya waxaa weyaan ana hada alcamal uriida bihi wajhu llah fulan ha xarool ama ha raali noqda laa yahumuni lianii aciishu likay utaajira maca allahi fi ma yuqaribuni ilayh sidaas camalka u ku dhismaya marka waxa weeyaan jawigaas in la tasawuro waxay u baahan tahay inaka raajim ruwaad wax badan aada akrisid dadka kibaar almuxadisiin iyo siday wax u dhaqmi jireen markaad akrisid naftaada adigaa iswaa isku xishoonaysa hadhowtiin waxaad ogaataa amaamallahi markii lasoo laysugu yimaado dadkaasaa lagula soo jamcinaya markaasa waaa lii dadka waxa weeyaan waxay kala fogaanayaan qiyaamada marka la tago wax la xisaabi kari mi-aati darajaat yuu halinku dheeraanaya maa bayna kuli darajatin wa intaasoo masaafo ay tahay marka qofkii waxaa laga yaaba inuu ahlujanno noqdo laakiin isku yaxyax waxa aada la timid yaraantood iyo dadkan waxay la yimideen wax laisbarbar dhigi kara ma ah yawma taqaabuna layidhaha yawma alxasra ninan shallaynayni mala xataa ninkii jannada la geliyey markau arkay anahu subiqa bishayin qaliil wairtafaca darajatu gayrika calayka waxaa le war maalinkaas meeqaan keri kari aniga meeqa maalina ah, hadda derbiyaashaan la fadhiyaa oo maanta dhan de e, sheeke iyo lagu jiraa ninna waa dadaalaya kullu saacaat ajraa u socdo hadhow markii la dhinto saacaadkan adiga maxsuubay kugu tahay oo aada banaanka ku dayacday ninkaana darajaad buu kasbaday marka qofku waa inay sidaa uga muuqato nin musaabaqa ku jira ilahina waana amr wafi dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun naftaadi marka khayrka inaad bartid oo hadhow gariib ay la noqoto kulamaa kharajta can ilkhayr in naftaada ay jecesha an tacuud mila samaki idaa kharaja min alma waa tacawud le ayaanta hore nafta tatamarad calayk laakin bacda dalika tatacawad walaa tuxibu walidalika waxaa la yihahda dadaaba taacadiba haddii macsida loogu yira xataa maa cindahu ragba asla ay hataa qalo waxay yidhahdeen ninkaa naftiisa tajuruhu ila almacsiya wayadfacuhaa min hadihi naaxiya ajrow kuleeyahay ninkaana waxawa laa taktur lahu baal meeshaan gabar maa marta mashajaraa ku yaal laa yahumu caraftum اlaan liannahu waxa weeyaan xataa qaala bacdu الصaalixiin low kana ahlu اljanati bima naxnu fiihi min الnaciim الmuqiim inahum la fii khayri cadiim asiga sacaadada uu dareema haddiiba jannada sacaadadan ku jirto wuxuu ri wax weyn way noqonaysaa qofka bani aadamka khayrka waa isbari karaa sadiquuni wa ana aqul lakum hada alkalaam can tajriba waxaa la rabaa inaad isku dadaashaan naftaada aad khayrka u jiidid shartana aad kala dagaalanta ilaa ay kaaga hogaansanta caadada waxaa la yihi tahbutu bihalaaثati ayaam naftaada haddaa bartid oo waxaan ku qasabtid maalinta aada hadda waxaa weyaan aad intaad hal darsi akrisid sheekada iyo shaahigaa kugu soo dhacay waad ordeysa maalin danba waxaad gaaraysaa ninkii aada shalay u ordaysay intuu kuu soo garaaco guriga inaad kahasatid liannahu yaqtacuka can ilqira'a mawaahib waayo waa la kasbada haddaadan adi saas ku dadaalin cumruka waxa weeyaan yadiic ayb wuxuu ri waqad sabaqa ilى naxwi ma dakarnaahu alxaafid الfaqihu abu bakrin albayhaqiyu raximah اllahu tacaala waqad sabaqa waxaa nooga hormaray ilaa naxwi maa dakarnaahu waxaan sheegnay iyo waxay lamide alxaafid الfaqihu abu bakrin albayhaqi raximah اllahu tacaala annaga cagsigeena waay dadkii hore waxa weya min barakat اlcilmi cazwuhu ilaa man sabaraka ilayh annagana waxa weya wixii aan kutubta kasoo qorno aan rabnaa inaan anaga isu nisbayno oo aan dadkii kala qarino hadhowda dambe cibaaradina maksuufay noqon meeqaad fasaa'ila niqaash kalaam oo adiba akbar min qadika ou soo guurinaa ninkii calaa anahu min kalaamihi mujarad qofka oo akrina waa la arki karaa ardayga insuusan qori kar ale akbirnii bima naqalta canhu bacda ilxaax ana naqaltu min fulan fulan risaaladeeda marduud weyaan khiyaarana waad samaysa fadiixana way ku raacday waxaa weyaan qadigaadi inta tahay qofka muslimka waxaa lagu yaqaana intuu joogo inuu iska horas maahayna waxaadan sheeganin waxaadan gaarina sheegati waxa wey kalaabisi tawbay zuur ayada naftigeeda waa inaad khad meel ku qorata aad noqota intaad dad wax kasoo xadi lahayd dadkaas sidii noqdeen iska mid dhig oo wax akri dadaal carabiga ku hadal kutubti akri xaawil an taktub watamsax taktub watamsax fi nihaaya satasil ila daraja mardi waanta laa taxtaaj ilaa is an tanqula min gayrik wahadii nasixa ukra ayb faina fainahu dakara bayhaqi waxau sheegay fi ma ruwina canhu waxaa noogala wariyey wuxuu sheegay توسع توسع من توسع في السماع من بعد محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنونه إلى آخره wuxuu ri tawasaca man tawasaca dadka waasacsadeen waxay waasacsadeen fi samaac min bacdi muxadithi zamanihi inay waasacsadeen dadkii muxadithiinta zamankaas joogay waxyaala aan habooneyn inay la waasacsadeen inay waasacsadeen laa yaxfaduuna xadiidahum inayna xifdinaynin walaa yuxsinuuna qiraaatahu min kutubihim waa meeshii ugu dambeysay xadiid korna kama haysid shiikow noo akri si fiican uma akri karab wuxuusiiyowma akrin karin walaa yacrifuuna maa yuqra'u calayhi wax lagu akriyay waxay leeyihiin iyo wax kalena kalama ogo bacda an takuna alqiraa'atu calayhim min asli samaacihim waa la iska waasaxsaday buuri dadkaas xaalkooda sidaas ay yahay waa la waasacsaday in kaanat ilqira'atu min asli samaacihim oo waxa oo la akrinayo kitaab saxiix oo muqaabil inuu yahay markaasuu ri wawajhu dalika waxa weeyaan biana alaxaadiid axaadiidtii alatii qad saxat oo waqacat dhacday min bayni asixati wasaqam qad duwinat buuri bayhaqiya hadalka wato wuxuu ri axaadiida nebiga waxa weeyaan qad saxat macnaha waa midii saxiix oo la yaqaan ama waqacat bayna asixati wasaqam ama waa la kala ogaaday midii jiran iyo midda fiyow intaas wa wajhu dalika ana alaxaadiid alati qad saxat axaadiida saxiix noqotay wiha wwajhu dalika waas marki lafdi ahaan waa isku mid le laakin ma aha wawajhu dalika midkaas wejigiisa macnaha tacliilkiisa waxa weeyaan biana alaxaadiia axaadiii alati axaadiiu qad saat saxiix noqoto oo waqacat bayna asixati wasaqam dhacday qad duwinat kabarkii kaas weya wawajhu kabarkeeda qad duwinat waa la qoray wa kutibat fi ljawaamici baa lagu qoray alati jamacaha a'imaة الxadiiث marka walaa yajuuzu ma banaano an yadhaba shayء minha shay ayda kamida inuu tago calى jamiicihim wain jaaza haba banaanaato an yadhaba bacdigeed inuu tago calىa bacdihim bacd الnaas waa lidamaani saaxibi shariicati shariicada saaxibkeeda noo damaano qaada xifdahaa xifda sunati sala allau alay wasalam yani bayhaqi wuxuu leeyahay waxaan aan ufududaysanay inaan sheykhan oo mujaradi sanad laga rabo inaan shuruudi laga rabin axaadiis horey u kala cadaan wixii صaxiixa iyo wixii daciifa kulligoodba waa la qoray kutub la yaqaana ku jiraan ninkaa inuu ku gafo iyo inuu sax u akriy wax isaga bedelaya ma jira hadda fiir ani saxiix lbukhaari haddaan aniga dad u akriyo oon xadiid rida midna aan ka tago hal yatagayar صaxiix la liannahu mudawan manqul btwatur marka kwnu axadi ruwaatihi fi azman mutaakira samaaciisa daciif u yahay ama qiraaadiisi saxiixa u akriya sax ayna ahayn waxba iska bedeli mayso oo waxay kusoo kordhinay mala sidaasaa keentay inaan fududaysan qaala bayhaqi wuxuu faman jaءa alyowm maanta ninkii yimaado bxadiiثin la yimaado laa yuujadu cinda jamiicihim aan laga helaynin laa yuqbalu minhu laga wari maayo yani zamanka aan joogno zamanu riwaaya ma ah axaadiidta horay waa loo qore xadiid aan kutubtii hore ku qornayn anigaa sanadkayga ku warinaya ila nabi sal alla alay wasalam walaysa mawjuudan fi lkutub cid laga yeeraysa ma jirto sida uu yihi kadalika low ana shaksa min afsaq lfusaaq rawaa xadiiثa huwa fi tilka اlkutub laa yaعni laa yakrimu dalika اxadiid bifisqihi hadduu صaxiix الbخaarي nin faasiq dad wax u akriyo fisqigaa saxiix bukhaari dhaawac mau geysina maya marka waxa wey arrintaa oo riwaayada wa tahbiit axaadiiu qad intuhiya minha laakin waxa hadda aan dadaalkaan u wadno mujarad ibqaaءi silsila iyo dadkii hore nudaahihim in lam takunuu milahum fatashabahuu dadkaasaan isku shabahaynaa mooye annaga haddaan xumaanana xumaanta xadiidki wax ku noqon maayo haddaan wanaagsanaanana wax kusoo kordhaya ma jiraan warkaas war oo la fahmi karo weya ayb faladii yarwiihi wuxuu ri waman jaءa bxadiiثi macruufi xadiid la yaqaano ninkii la yimaado cindahum lagu yaqaano faladii yarwiihi ninka xadiidkaas warinayo laa yanfaridu biriwaayatihi xadiidkaas riwaayadis noqonayo wاlxujaةu qaa'imaة bxadiiثihi xujada xadiidkaas la qaadanayana waxay ku sugnaanaysaa biriwaayati gayrihi ninkaan hadduu xun yahay uu xadiid wariyo xadiidkana kutubti ou joogo uu ku dhex jiro adiga haddaad xumaatid xadiidkaas yuxtaju bihi laysa biriwaayatika inamaa biriwaayati اaakhari sidaas wاlqasdu min riwaayatihi marka haddayba saas tahay maxaa isugu dhibaynaa haddii la yihahdo waxau leeyahy wاlqasdu min riwaayatihi xadiidka in la wariy waxaa loola jeedaa iyo wasamaacu minhu in la maqlo an yasiira alxadiidi inuu ahaado musalsalan bixadatanaa wa akhbarana inay kusii jirto weligeed arrintaas ay taagan tahay wa tabqaa hadihi karaamatu karaamadana ay baaqi noqoto alatii karaamada khusat biha karaamada lagu khaas yeelay hadihi lumma sharafan linabiyiha iyadoo lagu sharfaayo sala allahu alayh wasalam waala aalihi wasaxbihi wasalam meesha aan soo niriyey lidamaani saaxibi shariica xifdaha wahuwa allahu tabaaraka wa tacaala liana sunat الnabiy sala اllahu alay wasalam waa maxfuuda bitakaful illahi lana bxifdiha liannahu ilahi wuxuu uri waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur'aankii waa dikrigii waxaa lii wacdigaas waxaa soo gelaya sunada nabiga liannaha tufasir اlqur'aan wa min tamaami xifdi اlmufasari xifdu maa yatimu bihi bayaanuhu wahuwa sunatuhu salى اllahu alayh wasalam marka sunada sidaas iyay gelaysaa waa waxyi min allahi tacaala idana waa maxfuuda ayb marka nuqdadaas waa muhim laakiin dad badanaa kadigo waxay yidhaahdeen hada tasaahul aladi dacaa ilayha haulaai اculamaa oo lihi sanadkii aan wixii hore loo fiirin waxaa la yidhi hada tasaahul yajuru ilaa tasaahulin ashad minh dadkii hore hadda fiiri way tasaahuleen shuruudda looma baahna waa inuu muslim ahaada baaliq ahaada aan fisqi lagu ogeyn asiga la yaqaan tii maxay gaarsiisay in la yidhaahdo aniga ijaazan kitaabkan ku haystaa bisanadaan ku warinaya oo kabiir ilaa maxaan ku ihaha hamsiin shaksi mi-atain shaks hal qof aad ka taqaanina kuma jirto nimankaas markii asaaniidda weli jireen kaana yacrifu kulu waaxidi man sabaq man fawqahu ilaa annabiy sala alla alayh wasalam tarjamadiisa iyo shiika waa la yaqiin hadda waxa weeyaan sanad aadan aqoon gayra shaykika yaa ka laazimta iyadaas ayb alkhamisata cashrata fi bayaani اlalfaad اlmustacmalati min ahli hada الsha'ni fi ljarxi wالtacdiil markaa wuxuu leeyahay markaan soo sheegnay sifatu man tuqbal riwaayatu man laa tuqbal inta waxaa haboon inaan sheegna buu leeyahay aan ku ganaanudno fasalkii alfaadii ay adeegsadeen dadkii aimada ahaa oo raawiga markii la tadciifinayo iyo markii la tacdiilinayo alfaadii la adeegsado ayib markaasu eh, wuxuu leeyahay intaanan arrintaas gelin waxay u baahan tahay inaad saddex shay aada ogaataa marka hore alfaad ljarxi waاtacdiil min zaman الصaxaaba laga soo bilaabo ilaa intihaaءi اlqurun الثalaثa waxa weeyaan a'imat الnaqdi way wada jireen cabra اlcusuur marka waxaa baciid ah intaasoo qarnay alfaad la wada adeegsaday in kulligeed qaalab loo samayn karo oo meel laysugu duwi karo waa adag tahay waxaa jirta manaadi manaadiqdii oo kala fog cusuurtii oo kala duwan waxay keenaysaa waxay keenaysaa in alfaadii adeegsigeeda lagu kala dunaado inay alfaadina kala bedelan tahay bal waxaa laga yaabaa bacd اla'ima cindahum alfaad istakdamuuha fi الtacdiil wالtajriix cid kaloo adeegsata ayna lahayn marka taas waxa weeyaan inaad fikrigiisa maala bukhaari waa min min a'imat الxadiid alfaadu gooni u leeyahay oo asiga keligii sakatuu canhu fiihi nadar asiga keligiisa iskale marka waxa weeyaan alfaadda nin kasta gooni leeyahay goonigeeda loogu fahmaa ko alfaada mushtaraga ah dadka adeegsada haddana loo fiirinayo ninna waa nin naaqid ah basiir bimaa yujraxu bihi ruwaad ninna waa nin xusniniye ay gelisay baabuljarx watacdiil laakiin aan cilmi ulahayn waa la kala ogaanay ko iyadoo haddana naaqid laysleeyahay iyo haddana nuqaadka ay iskala duwan yihin nina waxa weeyaan waa nin mutashadid ah yujarixu الraawi biabsط atfahi اlashyaa wa akar mutasaahil bijanib الthani nina wasad weeyaan alfaadaas haddana ninka adeegsada in loo fiiriyo waxaa dheeraade a'imat الnaqdi ayagoo lawada lagu kalsoon yahay oo daraja min ahiqa lagu haysto haddana cismo ma haystaan anaga shiicamani oo ninkaas mahma uutiya min almacrifa wاlxifdi wاlitqaan anahu yukti wa yusiib marka waxaa dhici karta an yujarixa araawi aw yucadil bima laysa muwaafiqan lisawaab intaasoo dhan maskaxda markaa ku ximbaarta taa la rabaa ruwaad inaad dhexgesho ayb markaasuu musanifku waxuu leeyahay fi bayaan اlalfaadi almustacmalati la adeegsado min ahli hada الshani fi ljarx watacdiil loo adeegsado waqad ratabaha abu muxamedi cabdالرaحman bnu abi xaatim الrazi fi kitaab اljarx watacdiil muqadimadiisa fi kitaabi fi ljarx watacdiil ibnu abi xaatim oo maxamed ibn cabdiraحmaan la yihahdo ninkaas asiga aabihiis oo abu xaatim oo maxamed ibn idriis la yihahdo iyo adeerkiis oo cubaydاlah بn cabdilkariim laba aimo oo bukhaari iyo darajadiisa lamid ahay ahaayeen marka labadaas ninaa waxay sameeyeen tilmiidkoodan oo abu xaatim ibn abi xaatim la yihahdo yihaahdeen intaad ruwaadka soo aroorisa man rawa alxadiid can rasuuli lahi min min ataabiciin ilaa ilaa cahdina min asaxaaba na weydi annagana waa kuu jawaabeynaa marka sa'alahum inay wada gartaana badan man midkood midku garan waayan ka kalaa garanaya laba xaafid wa araaziyana la yihahda marka kitaabkaas mujaladkiisa hore muqadimo waay sida fatxulbaari muqadimadiisa u usameeye oo kitaabka bukhaari aadan fahmi karin ila ida qara'ta hada almujalad kitaabkan waxa weeyaan tarjamat alaima alkibaar oo raggii taabiciinta ama taabici taabiciin laga bilaabo ilaa zamanihim oo ayaga lagu soo dhameey yay u tarjumaan markaasuu alfaad aljarxi iyo meeshaas fasal dhan u caqiday marka waxaa weeyaan siirata haaulaai saalixiin inaad akris haddaad rabti waxa wey kitaabkaas oo kale mujaladka hore ka akri satara alcajab juhdiga ay ku bixiyeen iyo cilmigaas inta juhdi lagu bixiyey iyo dadkaas sidee kayfa anahum afnaw cumrahum fi طلب الحdيث wax la koobi kara ma ayb markaasuu i فأjاad وأحsن waa wanaajiye arrintaas ayada ونحن نuratibha kadalika buri sida asiga u sheegaan u sheegayna wanuuridu maa dakara wuxuu sheegana waan sheegaynaa wanudiifu ilayhi waxaan ku daraynaa maa balaganaa fi dalika wixii arrin oo na soo gaaro can gayrihi naga soo gaartayna waan ku darayna wixiisana waan sheegayaa wixii dad kale ay lahaayeenna waan kusoo darayaa buu ri marka xataa yakuuna kitaabi kaamila ayb ama alfaadu tacdiili fa calaa maraatib wy marki ruwaadka in la cadliye la rabo alfaadaa loo adeegsanaya qaala ibn abi xaatim wuxuu ri idaa qiila lilwaaxidi haddii loo yihaahdo hiqat aw mutqinu fahuwa miman yuxtaji bihi ka cinwaan wa hiqa mutqin xaafid xuja wixii lamid ah ibn abi xaatim darajadaasuu ka bilaabo adinkana waxaad og tihiin alciraaqi dahabi yaa darajo kale ka hormariyeen waxay yidhaahdeen hiqatun aw xuji in la yihah waxaa ka horeeyo in laba sifo in raawi la isugu daro ama axaduhumaa tu-akad bithani marka haddii la yihah hiqatun hiqa waa lafdi tacdiil ku ama لفظ min alfaadi tacdiil cuطifa calىa gayrihi oo hiqat xuja alayh darajadaas haataan ka horeyso ibnu xajaraa yimid midowkasii hormaysi maa dala calى اmubaalaga oo haddii layihahdo ilayhi اmuntaha mithlhu laa yusأal ama ruknu min arkaan masalan asidq iyo wixii lamid ah marka halkaan hadda martabo ibn abi xaatim uu kow ka bilaabay laba hadii laga hormariyo saddexaad basaas ku haysata inta kale waxa weyaan saddex kale lixdaasaa lagu dhigay ninkii rabo nushata nadar oo hadda aan soo marnay iyadoo murataba ama bidaayati kitaab taqrib tahdiib taqrib tahdiib aan dhaha ibn xajar lixdii martabo tacdiil wa tajriixba lix iyo lix uu sidaas ku habeeyey qultu waxaan iri bu uri wakada idaa qiila hadii la yihahd sabtun aw xujatun hadii la yihahdo waa lamid taas waxay tusinaysaa ana lafda hiqa habt aw xuja min kalaami ibni abi xaatim inay kusoo aroori waa lagu qabsado waxaa layihi bacdu nusak yaa habtu laga arkay baynamaa wax la ogyahay waa hiqa haddii layihaha habtunaa ka sarey hiqa waxa weeyaan waa wa sax waaya xadiidkii saxiix laakin habtun haddii layihaha ama xuja waa ka sareysaa musanifka hadda wuxuu ka dhigay hal marta buu ka dhigay marka xaafidun daabitun mutqinun waxaasoo dhan wakada ida qiila haddii la yihahdo fi lcadli inahu xaafidun aw daabitun wallahu aclam intaas waa hal darajo oo anaga aan saddex ka dhignay weyaan alfaada lamid ee ugu qiyaas qaada laga hadlaya athaaniyatu qaala bnu abi xaatim waxau ri ida qiila haddii la yihahdo inahu ina raawi saduuqun waa nin run badan aw maxaluhu sidqu aw laa ba'sa bihi fahuwa miman yuktabu xadiiثuhu xadiidkiisa waa la qorayaa wayundaru fiihi waana la fiirinayaa lilictibaar walinjibaar walaa yuxtaju biwaxdihi wahiy almartabatu thaaniya waxyaalaha ibn abi xaatim lagu khilaafsan yahay liannahu taahara biabihi mutashadid abuhu abu xaatim araazi mutashadid wa marka hadda fiiri inaysan janib luga u ahayn saduq waa siiqat lmubaalaga waxay ahayd ninkii la yihaha saduq inuu daraja culya inuu ahaado maca dalika musطalax bayna aimati اxadiid ayadoo lafdigii luga ahaan uu sarayn tusinaya lidi darajadiisa waa hooseysa alfaadan hadda u meeshaan ku qoray fi hadihi اmartaba aladi istaqara cinda ahli اxadiid inuu xadiidkooda uusan ahayn ضaciif laakin ou yahay xasan saduuq maxaluhu sidq laa ba'sa bihi saalix اxadiid mustaqiim اxadiid wixii lamid e waxa weeyaan in xadiidkooda uu xasan yahay sidaasaa fiican ayb wuxuu ri qultu kada hak hada kama qaala weeyaan ibnu abi xaatim waxaa ku raacay ibnu صlax wuxuu ri liana hadihi اlcibaaraati laa tushciru ma ogeysiinayso bishariiطati dabط dabdiga shardigeeda ma ogeysuunayso oo markii saduuq la yidhaahdo yani ninkaas nin cadaaladii oo been aan sheegeynin ay ku tusisay laakiin min xayu dabdi uma banbixin oo lama dhihin saduuqun xaafid lama dhihin marka dabdigiyaa ka maqan wa haada alkhalal min meeshasay uga timid fayundaru fi xadiidihi waa la fiirinayaa wayukhtabaru waana laاkhtibaar baa la gelinaya xataa yucrafa dabtuhu waqad taqadama bayaanu طariiqi fi awli hada nooc oo dadka yani oo ku jira اktibaarka ku jira ay qeyb ka yihiin u leeyahay wain lam yustawfa nadr almacruuf likowni dalika almuxadiثi fi nafsihi daabita mطlqa واxtajna ilى xadiiثi min xadiiثi min xadiiثi اctabarna dalika اxadiiث uri wain lam yustawfa nadr saas maa idin qoran wain lam nastawfi miya ha wain lam nastawfi الnadr nadarkii haddaanan dhamaystirin almacruufa la yaqaano waa likowni dalika اlmuxadiثi iskaba ladahay muxadidkaas ahaanshadiisa fi nafsihi daabita mطlqa wain lam yustawfa nadar almucarif dheh tamaam waay wain lam yustawfa nadar nadarkii haddaanan la helin almucarifu raawigaas dadka baray likowni dalika almucarif baray likowni dalika almuxadith waay muxadidkaas ahaanshadiisa fii nafsihi daabitan ou yahay haddii la waayo nadarkiina tusinayay inuu raawigan daabit yahay ilan waxaa la yidhah saduuq haddii la yihahdo cadaaladiisa waa noo sugnaatay marka haddaan aan wayno intaan raac raacna wax noo cadday inuu daabit yahay haddaan wayno haddaan wayno marka almucarif likawni dalika almuxadid fi nafsihi daabitan muطlaqan oo waxtajna aan u baahano ilaa xadiidi min xadiidihi ictabarnaa dalika alxadiida xadiidkaasu waan fiirinaynaa wa haddana fiiradii aan ku celinaynaa hal lahu aslun ma leeyahay min riwaayati gayrihi ninkan hadduu cadaaladiisa noo sugnaato xifdigiisa wax noo sugana aan wayno nacridu riwaayaatihi calaa riwaayati gayrihi sidaasaa loo jeeda kamaa taqadama bayaanu طariiq اlictibaari fi nawc الkhamis car waana soo hormaray wamashhuur waxaa ka caan ah an cabdالرaحman bni mahdi alqudwati fi hada shani anahu xadatha firi cabdالرaحman bni mahdi zamil yaxya bni saciid الqaطaan mia wa hamaaniya wa tisciin isla dhintay labadaas imaan cabdالرaحman bni mahdi maalig iyo keyrkiisuu ka warinaya alqudwati ahaa nin lagu daydo imaam hadii lagu yihahdo ninkan waa imaam qudwa haddii lagu yihahdo nin sareeyo yani nin lagu dayanayo afcaashiisa tudarjim can shariica maha asaa macsuum ma ah laakin waxaa lagu yaqaan anahu yacmalu bاshariicati kama hiya marka fulan macrifa iyo cazima calى alcamali bima yacrifa u kulmay markaasa waa ley ninkan waa qudwa anahu xadatha inuu xadiid inuu wariyey faqaala u yihi xadahanaa abu khaldata faqiila lahu akaana hiqata abu khalda hiqa miya faqaala wuxuu yihi kaana saduuqa wa kana ma'muuna wa kana khayiran wafii riwaayatin kaana khiyaaran khayaaran uu yihi ahiqatu shucbatu wa sufyaan ninkiina ma rabo an yarfacu fawqa mansilatihi inuu wax xumaan u geystana ma rabo ninkan abukhaldaal yihi ma hiqaba markaasuu i ninkan waa saduuq waa nin aamina waa nin fiican waa khayr badnaay laakin waa hiqa ma dhahayo lianna hiqatu shucba wa sufyaana la dhihi kara sufyaan iyo shucba wax lamid ahaa siqa la dhihi karaa laakiin ninkaan intaas ma gaarin waa ka hooseeya uma ina dalika mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay lima warada can ibni abi khaytamata wa zuhayr ibni mucaawiya ama zuhayr بن xarb qaala qultu liyaحya bna maciin inaka taqulu waxaad leedahay fulan laysa bihi ba's wa fulan daciif yaan kugu aragnay ina isticmaalayso qaala wuxuu uri idaa qultu laka haddaan ku ihahdo laysa bihi ba'sun fahuwa hiqatun waay wa idaa qultu laka huwa daciif haddaan ku ihahna falaysa bihiqa laa laa tuktabu aw laa yuktabu xadiiduhu marka wuxuu leeyahay ishkaal wuxuu ka imaanayaa cabdiraxmaan ibni mahdi saduuq iyo hiqa waa kala saaray ninkaan saduuqaan leeya lakin hiqa ma dhahay buuri yahya ibnu maciin oo asi ka dambeeyo min talaamidatihina wuxuu iri haddaanba laa ba'sa bihi isado ku yihahdo waa fiqa weeyaan marka taas hadda wax laisku ishkaal geliya ma ah ibnu maciin ma dhihin laa ba'sa bihi min alfaadi tacdiilay kamid tahay iyo saduuq laakiin ibnu maciin ma dhihin laa ba'sa bihi ka qawli hiqa ma dhihin laakiin waxa weeyaan hiqadii buu soo galay markuu raawiga hiqa noqodo yuu darajaad haddana yahay nina adna darajaad buu ka joogaa hiqadii waa saduuq nina aclaa buu ka joogaa waxa weeyaan daabit xaafid aw hadalkiisa ismaba diidayaanba marka ibnu maciin inuu ku fasiro laa ba'sa bihi hiqa waxa weeyaan eh, ma diideysa mid cabdiraxmaan ibn abi ibni mahdi laa siyama ibnu mahdi waxa weeyaan waa nin muctadil fi tacdiil wtawhiiq wtajriix baynamaa ibnu maciin mutashadid weeyaan athalithatu eh, qultu waxaan leeyahay laysa fi hada xikaayatu dalika can gayrihi min alxadiid laysa fi hada midkaan kuma jiro xikaayatu dalika midkaas in laga waramo can gayrihi ibnu maciin gayrkiisa kama warin oo min ahli xadiid kamid eh. fa inahu asiga qowlkii nasabahu ilaa nafsihi khaasatan bikhilaafi maa dakarahu ibnu abi xaatim oo ahluxadiid uu kaga waramo yani nooc min wajhi jamci ibnu maciin markuu yihi ninkan ilaa laysa bi basun si qow lamid yahay haddii aan aan si kale aan yeeli wayno waxaan leenaha mustalax ibnu maciin ku gaar a ah waayo oo asiga laa farqa cindahu bayna qawlihi laysa bihi bas i bayna hiqa uma laakin bictibaari muxadisiin haddaan aadno sida ibn ibn ibnu abi xaatim sheegay oo saduuq iyo laa ba'sa bihi inay daraja thaaniya ay tahay oo hiqada ayna gaari karin nina naftiisa ka waramay nina naqla manhajan can ahli اxadiid farqigaa udhexeey an taxki alqawla can gayrik aw an tansibahu ilaa nafsika marka sidaasaan iskuga hor imaanin u leey ayb alraabicatu mida afaraad ida qiila hadii lida saalix اxadiid fainahu yuktabu xadiiثhu lilictibaar الثالثة miya ayb qaala iبن abi xaatim إida qiila shayk hadii la yihahdo fahuwa bimanزilaة الثالثة macnaha waxa weyaan ti صaduq iyo laa bأsa bihi waa ka hooseysa yuktabu xadiiثuhu wa yundaru fiihi xadiidkiisana waa la qoraya laga tegi maayo waxaa la fiirinayaa yundaru biriwaayati gayrihi ilaa anahu duna thaniya mida hoo midii saduq iyo laa ba'sa bihi waa ka sugaysa sheikh anaga de waxweynay ba nala tahay sheikh waxa weeyaan nin baa imaam axmed u yimiday markaasuu yihi taskiya ii qor buu yihi markaasuu fulan fulan yaktubu alxadiida markaasuu yihi sheiku hadaadba sheekh bay dhahayni aalib cilmi lxadiid ama aalib lxadiid <laughs> darajo sareysa taas ma soo gaarin lakin ani waxaan ku markhaatay nin xadiidki qoray laysa kulu man yaktubu shay-a shay-a marka sheikh waxa weeyaan dabcan fi lcumrina sheikh waa lagu yihahdaa daraja min darajaat اcilmi fi adnaa sulamihi weeyaan meesha ugu hooseyso الرaaبcaة ida qiila hadii la yihahdo صاalح الxadيiث fainahu yuktabu xadiiث ay qora xadiiثhu soo maha kuligeed xadiiث xadiiث ay wada qoran lakin siyaaqaba diiday fainahu yuktabu xadiiث الاctibaar صاalح الxadيiث dad xadiidkiisa way taxsiininayaan صاalح xadيiث mstaqiim الxadيiث laa ba'sa bihi maxalu sidqa meelay dadka ka dhigayaan qaarna hoosay u dejinayaan oo saalixu lxadiid lilictibaar yaa u qarsoon bay leeyihin qultu waqad jaa can abi jacfar axmed bn sinaan qaala inuu yihi kaana cabdiraxmaan bnu mahdi rubma maa jaraa dikru xadiidi rajuli rajulka xadiidkiisiina agtiisa lagu sheegaa dhici karta rajulkao fiihi dacfun uu ku jiro wa huwa rajulun saduuqna uu yahay fayaquulu wuxuu dhihi jiray rajulun saalixu lxadiid yani markii la sheego nin lasoo hadal qaado oo xadiidkiisa dacfi ku jiro waxa weyaan iqa iyo ma'muun ma dhahay waxuu le saalix lxadiid wuxuu ula jeedaa saalixu lilictibaar walmutaabaca khulaasat lqowl waxa weeyaan si loo kala shaandheeyo afar marxalo waaba caddahayba oo waxa weeyaan maa dala cala mubaalaga thaniyan maa kurida fiihi sifa aw cutifa ixda sifaat calaa ukra oo laba a maa ufrida bilafdi min alfaad tawqiif iqa xuja daabit xaafid la yihaaho iyo martabadan hadda uu sheegay ibn abi xaatim oo laa ba'sa bihi saduuq kayta afaraad intaas haysata labada kale in la kala bixiyo waa adag tahay laakiin labadooda waxay wadaagsadaan xadiidkooda liwaxdihi lama xujaysanayo laakin lagamana wada tegayo saalix lictibaar waa labada darajo danbayso lixi saasay kugu dhamaystiranta marka alfaadu ljarxi waa tana wa ama alfaadu fi ljarxi fahiya ayda calaa maraatib ulaha qawluhum waa layska dulmari karaa han malaynaa waktigana wuu dhow yahay beriaan idin fasaxaya marka isbir wasaabir wa ama fi ljarxi fahiya ayda calaa maraatib ulaaha qawluhum layin lxadiid ninkaan xadiidkiisa waa jilacsan hadii la yihahdo ah, waa daciif waay ayib laakin waa daciif lama dhihine yani waxa weyaan wax yaruu daciif yahay qaala ibn abi xaatim ida ajaabuu fi rajuli rajulka hadday markii la weydiiyey ay ku jawaabaan bilayin اxadiid fahuwa miman yuktabu xadiiثuhu wa yundaru fiihi ictibaara fiiri darajaadkii oo aakhira darajaati tacdiil iyo awal darajaati tadciif martaba waxay isla galeen in nin kastaba xadiidkiisa uu yahay saalix lilictibaar isla wada galeen qultu waxaan ihi buri ibnu salaax wasa'ala xamzatu bnu yuusuf asahmi abalxasan adaara qudni alimaama faqaala lahu wuxuu ihi idaa qulta haddaa tiraa daara qudniyow fulaanun layinun haddaa tiraa ish turiid bihi maxaad ula jeedaa ish turiid ish laftigaas fasiix u ah maxaad ula jeedaa qaala wuxuu yihi laa yakunu saaqiطa ma noqdo matruuka alxadiid laga tegay walaakin majruuxan yakunu majruuxan ou noqonaya bishayin oo lagu jarxiye laa ys laa yusqiu aw laa yusqidhu can اlcadaala ninka aan idhaahdo fulan laynun haddaan idhaahdo ma aha nin laga tegayo riwaayadiisa wujuuduha ka cadamiha ay tahay ma aha laakin faa'iidadiisa waxa wey waa majruux jarxigi wuxuu u diiday xadiidkiisa liwaxdihi in la xujaysto laakin waxa weyaan saalix lilictibaar athaaniyatu midda labaad qaala bnu abi xaatim idaa qaaluu hadday yihahdan laysa biqawiyin fahuwa bimansilati اlawali oo muxuu kala mid yahay fi katbi xadiidihi xadiidkiisa in la qoro ila anahu duunahu fiiri hal daraja iskula jiraan layin اxadiiثa ka fiican m man qiila fiihi laysa bqawiyi اxadiiث waana islamadooda waxaa muctabar athaliثaةu qaala wuxuu ri ida qaaluu ضaciif اxadiiث haday yihahdaan fahuwa duna thaniya ضaciif hadii la yihahdo xadiidkiisa waxaa weyaan laa yuxtaju bihi lakin laa yuطaraxu xadiiثuhu xadiidkiisa lama tuurayo bal yuctabaru bihi fiiri waa kulligeed waxay wada jiraan fi baab اmutaabacaat الraabicatu mida afaraad qaala wuxuu ri idaa qaaluu matruuk الxadiiث aw daahib الxadiiث aw kadaab fahuwa saaqط الxadiiث xadiidkiisa waa ibr laa yuktabu xadiiثuhu wahiy اmanzilaة الraabica bur wax kasoo qaad male taas طabعا darajadaas hadda uma hooseyso darajada hadda kadaab iyo daahib الxadiiث isku darajo ma ah matruuq fiihi nadr sakatuu canhu daahib اlxadiid saaqid اlxadiid waa darajo in la yihahdo mutaham in la yihaahdo maxaan ku irahdaa darajadaasay gelay kadaab waa kasii hooseysa kadaab waxaa waa man اktubira man culima aw juriba caleyh kadib calى xadiidi rasuuli lah waa ka hooseysa waxaa kasii hooseeyo in ninkii alfaad min alfaad mubaalaga kadaab siqa mubaalaga dajaal wadaac in la yihahdo waxaa kasii hooseyso kasii shar badan in la yihah ilayhi muntaha fi lkelib in la yihah macdinun min macaadin lkelib sidaa nagu soo dhaaftay marka darajadan hooseyso ugu dambayso ayaa saddex loo qaybinaya sidaasay lix ku imaanay si t tacdiilka teedii hore waan saddex uqaybinay qaala alkhatiibu abu bakrin wuxuu ri arfacu cibaaraati fi axwaali ruwaat waxaa ugu saraysa an yuqaala in la yidhaha xuja aw hiqa waa laga sareeyaa laakiin siday asigala tahay wa wa adwanuhaa waxaa ugu hooseysa an yuqaala in la yidhaha kadaabun saaqib akbaranaa abu bakrin ibnu cabdilmuncim asaacidi alfaraawi qira'at caleyh binaysaabuur qaala akbaranaa moxamed bnu ismaaciil alfarisi qaala akbaranaa abu bakrin axmed bn xusein albayhaqi alxaafidu qaala akbaranaa الحسين بن الفضل qال أخبرنا عبد الله بن جعفر qال حدثنا يعقوب بن سفيان qال سمعت أحمد بن صالح qال hذا اليوم على غير عاadته iبن صلاح wuxuu dhihi jiray ruwina عن البyهقي lakin wuxuu ku leeyahay yani waxaan ku tusinaya ana cindii أسانيد kana بإمkاni kul man qaala canhu ruwina an yarwiyahum بأسانيد ilayhim lakin kitaabkaa ku dheeraanay sidaas u dhaho axmed ibn saalix almasri waa waa imaam min aimati naqdi la yaqaano darajaadka ibnu maciin iyuu ku dhow yahay qaala wuxuu iri laa yutraku xadiidu rajulin lagama tago xataa yajtamica aljamiicu dhammaantood intay kaga kulmaan calaa tarki xadiidihi nin laga wada tagay xadiidkiisa mara ilaa inay aimatu naqdi isku waafaqaan mahay ijmaacaas waxaa la yidhahdaa aimada muctabarka ah oo fii kulli qarnin muctabarka ku ah hadday wax isku waafaqaan ninkaas waa laga tegay qad yuqaalu in la yihahdaa dhici karto fulanu daciif faama an yuqaala in la yihahdo fulanu matruuk falaa buri yani ninkaan daciif la yihahdo dad way waxana way ka qaadi karaan dadna waa diidi karaa laakin matruuk hadii la yihahdo nin laga wada tegay waay wax lagama soo qaado karo wixiisa dhan wax kama jiraan ayb marka qad yuqaalu fulanu daciif waa la dhihi karaa fa faama an yuqaalu fulanu matruuk falaa buri ilaa an yajmaca aljamiicu alaa tarki xadiihi markaasaa matruuk la dhigi karaa ayb markaasuu musanif wuxuu uri wa mima lam yashraxu ibnu abi xaatim wagayruhu min alalfaad almustacmala fi hada albaab qowluhum ah kamido fulanu qad rawa annaasu canhu in xadiidka laga qaatay weeyaan fulanu wasat fulanu muqaaribu lxadiid ama muqaarabu lxadiid xadiidkiisa waa loo dhawaadaa ama xadiidkiisa qariib ilaa xadiiث ahli اxtijaaj ism faacil ism mafcuul waa l fulanu muطarib اxadiiث fulanu laa yuxtaju bihi fulanu majhuul fulanu laa shayءa fulanu laysa bihi baأsu laysa bidalika وربما قيل ليس بذلك القوي فلان فيه أو في xadيiثi ضعف hadda مصنفka waxaan iبن abi xaatim ma sheegin uri laakin waxay kamid tahay alfaada aimatu naqdi ay adeegsadeen kulligood isku darajo ma ah oo waxaad dareemaysaa ninka lagu leeyahay fulanu rawaa canhu nnaas waxa weeyaan nin oo aan xaaladiisa la aqoonin fulanun wasat haddii la yihaahdo nafs shay waa soo dhadhow yahay muqaarib lxadiid bimacnaa yuktabu lilixtijaaj mutarib lxadiid sayi lxifdi waay riwaayadiisa maxluuq soo qaad ma laha fulanu laa yuxtaju bihi bimacnaa matruuk alxadiid waay fulan majhuul waxa weeyaan waa tan hadda soo dhaafnayba fulanu laa shay-a waxuu yahayba male matruuk wa fulanu laysa bidaka ay laysa biqawiy waa darajadii labaad wa wa laysa bidaka alqawiy fulanu fiihi dacfun aw fi xadiidihi dacfun waxay lamid tahay layin lxadiid ay lamid tahay darajadii hore min darajaati tadciif ay kamid tahay wa huwa fi ljarxi in la yihahdo fi xadiidihi dacfun aqalu min qawlihi fulanu daciif alxadiiث ninkii ضaciif la yihahdo ضaciif اxadiiث la yihahdo waxaa ka fiican ninki la fi xadiiثihi ضacf macnaha waxay tusinay qaar xadiidkiisa kamid ah ضacfi ku jira qaara ufiyo weyaan ninkaana ضaciif اxadiiث daliila gebigiis waa ضaciif fulan ma aclamu bihi ba'san iyo alfaadooda kamid fulan laa ba'sa bihi wahiya fi الtacdiili duna qowlihim maya fulan ma aclamu bihi ba'san wahuwa fi الtacdiili duna qowlihim laa ba'sa bihi ma aclamu bihi ba'san calaa qadri qadri cilmikaad ka hadasha lakin ايش وهو في التعديل dوna qwlهم laa بأس bه تعdiilkaa صح markaasuu مصنفku wxuu ri وma min لفظة ma jirto oo minha min الألفاaظ وmin أشباaهiha ilaa walahaa nadiirun wax iyada lamid a buu leeyahay sharaxnaahu aan sharaxnay aw aslun ou leynahay asalnaa aan aan asal yeelnay nunabihuhu aan nunabihu aan baraarujin doono in shaa allahu tacaala calayha fi ma bacdu macnaa alfaadii oo dhan ma wada sheegin laakiin qeyb kastaba qeybta lamid ah yaa looga qiyaas qaadanata ayuu kuleeyahay markaas marka meeshuu ka sheegi doona allahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin